بسم الله صلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد qofka kitaabka qur-aanka aada u jecel baa taqriiban halkan qoran oo maalin iyo habeen akriya oo aan xidisnayn xaalkiisu muxuu yahay dee xaalkiisu aada buu fiican yahay kaas xaalkiisu waa xaal wanaagsan waa in sha allah min ahli lqur-aan weeye qur-aanka xifdigiisa waa inuu ilaahay baryaa oo weydiistaa natiijaduna saanbay ku dambaynaysa oo qur-aanka aada u aqriya marka dambe waa uu iska xifdiyi doonaa insha allahu tacaala laakiin dee hadiyo goor ha ku dadaalo inuu qur-aanka uu xifdiyo oo qur-aanka xifdigiisu waa masiye gaara oo ilaahay uu siiyey ilaahay wuxuu yihi jala jalaaluh bal huwa aayaat bayinaat fi suduuri aladiina uutuu lcilm marka suduurta naqluha min asuduuri ila suduur baa la rabaa laakiin dee ninkaasi ama qofkaas qur-aanka had iyo goor aqrinaya aan xifdisanayn fadligiisa iyo masiyadiisu waa yani waa waadixa waa in sha allah saaxibu lqur-aan oo ahlulqur buu ka noqon doonaa khayrkiisana waa u badan yahay laakiin kolleyba naqsigaas weyn baa ku jira qur-aanka xafidiyo insha allahu tacala alwaqt alukhra taqriiban aan u malaynayo inay tahay tatlubu ilahay baan u baryayna iyada carruurteeda in ilahay isu hagaajiyo carruurteeda uu hagaajiyo in sha allah في su-aal آخر oo ku saabsan arinta qراءaadka ah oo أم mryم ay soo qortay باللغة العربية لqad قرأت في kitaabi علوم القرآن للشhيk mانع أو مناع الخطقطان أن قراءة آية ملك يوم الدين في سورة الفاتحة من القراءات الشاذة ولا يجوز الصلاة بها قول ملكي بدلا من مالكي أو ملكي فما qowlكم أيوة waxaa wanaagsanaan lahayd in kitaabka aan arka aan aragno yani anuma xusuusta hadda meesha kitaab culuum الqur'an lsheekh manaac arrintaas iyadaa u malayn maayo inay sidaas tahay lacala wacasaa waxaa suurtowda in in horta maliki iyo maliki waa qiraaataani mutawaatiratan waay bal qurada marka la ilaa inta maliki aqriday ayaa fara badan oo ka badan inta maliki aqriday haddii toddobada qura aan dhahno toddobada sabca haddaan ka hadlayno laba unbaa maliki aqriday waa caasim iyo kisaa-i inta kale waxay aqriyeen maliki yowmiddiin haddii tobanka aan ka dhignana ilan tobanka qaraba waa qiraa'aad mutawaatire afar baa akhriyaysa maliki lixna waxay akrinayaan maliki oo waa caasim iyo kisaa-i iyo khalaf lcaashir iyo yacquub ayaa akrinaya maliki intii kasoo hadhay maliki bay akrinaya marka quraada maliki akriday maliki yowm ayaa ka badan inta maliki yowm اddiin akriday marka saas awgeed labada qiro labadaba qiro oo mutawaatir oo saxiixa weeyaan walaa qubara fi dalik laakiin waxaa laga yaabaa waxyaala qira-aad shaada ayaa la sheegay oo si kale u xarakaynaya oo qaar yani kaafka hoos dhabay malki maya ku daray malki waa hoos dhabanyaa kaafke malki yowmadiin oo kale yiri iyo wax noocaas ayaa jira marka kolleyba dabdiba ubaahan tahay in kitaabka dib loogu noqdo haddii lanoo keeni karana aan fiirino haddii eh, maktabada laga heli karana waaba hagaag waa kitaab la yaqaan waa fiirinaynaa haddii arrintaas sida ay tahay oo melikii uu qraa shaad uu ku tilmaamay waa khata oo aad io aada u weyn una baahan tambih waxaanse filayaa inaysan saa ahayn dabtiga xaggeeda dhigidda in ay ku timid ah, lanna waxaan umalaynaya bacd alqira'aat ashaada la sheegay malaka yowm اddiin oo kale dhigackuna waa isku mid laakiin malaka yowm اdiin oo ficilba ah badala maliki yowm اdiin baa la sheegay hadi shaadda oo la aqri maayo qur-aanhaan loo aqri maayo lakin maliki wa maliki waa qira'atan mutawatirataan wallahu tacaala aclam ayb bism illah allahuma salli ala muxamed waxaan joognay soomaha faslun fi ahliyati almucalimi واxtiraami اطaalibi lahu qala الshayku raximah اllah wla yatacalamu ila miman kamulat ahliyatuhu wظaharat diyaanatuhu wataxaqaqat macrifatuhu wاshtaharat siyaanatuhu wdlika min الsucuubaة bmakanatiha fi zamanina ila man raxima اllah wuxuu yidhi sheikhu walaa yatacallamu ardaygu ka baran maayo cilmiga ama qur-aanka ilaa miman kamulat ahliyatuhu arrintaas ahliyada uu u leeyahay yani uu u diyaarsan yahay nin ay kaamil noqotay mooye ahliyadiisu nin ay kaamil noqotay oo mawaadii cilmigii iyo camalkii waxoo dhan ay kaamil ku noqotay oo diyaanadiisuna ay daahir noqotay oo nin mutadayina ah oo macrifadiisuna ay xaqiiqo noqoto nin macaarif ah oo siyaanadiisi iyo is-ilaalintiisa iyo isudhowritaankiisa iyo waraciisa iyo ay mashhuur noqotay ninkaa unbuu wax ka baranaya ninkii wax baranaya faqad qaala muxamed bnu siriin wa wamalik bnu anas wa wagayruhuma min asalaf ragga waaweynee taabiciinta iyo raggaas aimada ajilada ah iyo kayruhum min asalaf waxay dhaheen hada alcilmu waa diin cilmigani waa diin weeye fanduruu canman taahuduuna diinakum ka fiirsada qofka aada diintiina ka qaadanaysaan qof walbaba ha ka qaadanine qofka aad diintiina ka qaadanaysaan ka fiirsada qofkaasi inuu ahal u yahay inaad ka qaadataan in kale wa calayhi an yandura mucallimahu bicayni lixtiraam cala aalibi waxaa dushiisa ah oo laga doonaya an yandura mucallimahu mucallimkiisa inuu uu u arko ama uu ku fiiriyo bicayni lixtiraam yani ixtiraam isheed inuu ku fiiriyo oo bimacnaa u ixtiraamo tawqiiriyo ijlaaliye weeye wayactaqida inuu caqiidaysto qalbiga gashto kamaala ahliyatihi mucalimkiisu inuu ahliyadiisu ay kaamil tahay wa rujxaanahu calaa abaqatihi abaqada isaga lamida inuu ka wada fiican yahay waa inuu qalbiga u gashta weeye fa inahu arrintaas aqrabu ila intifaacihi bih saas ayaa ugu dhowaansho badan inuu ku intifaaco cilmigiisa uu ka faa wa kaana bacdu lmutaqadimiin ida dahaba ila mucalimihi tasadaqa bishay bacdu lmutaqadimiin dadkii hore culimmadii hore qaarkood waxay ahaayeen hadday macalimkooda ay u socdaan ama sheekhooda ay usii socdaan xaggiisa waxbay sii sadaqaysan jireen waxbay sii sadaqaysan jireen dhexdeeday kusii jiraan oo waxay odhan jireen ama oo qaale wuxuu yidhah bacdigaas wuxuu odhan jiray markuu wax sadaqaysto allahuma astur cayba mucallimii canii walaa tudhib barakata cilmihi minii allahuma ya allah ilaahay ustur cayba mucalim yahani mucalimkayga caybtiisa ilah iga astur oo ceybtiisa hay tusin barakada cilmigiisana hayga tagsiini oo bimacnaa barakada cilmigu waxay ku tagaysaa haddii mucalimka oo caybtiisa intaan arko dabadeedna aan intiqaasoo macalinkii yaraysto ama qiimihiisii iyo ahliyadiisa qalbigayga ka baxdo cilmigaa barakadii meesha waa ka guuraysaa waay wa qaala rabiicu saaxibu shaaficiyi imaamka jaliilka rabiic min kibaari asxaabi imaami shaafici buu ahaay raximahum allah labadoodaba alla u wuxuu rabiic yidhi ma jtara'tu an ashraba almaaa washaaficiyu yanduru ilaya haybatan lahu kuma dhiiranin buu yidhi ma jtara'tu kumaana dhiiranin an ashraba almaaa biyo inaan cabo washaaficu yanduru ilaya shaafici oo ay fiirinaya haybatan lahu ijlaalan weyneyn aan weyneynayo iyo haybe aan ka haybeysanayo awgeed ah, yani halkaas heerkaasuu gaadhay xataa biyo inuun hortiisa ku cabayna ijlaalan lahu wa tawqiiran lahu warawayna can amiiri lmuminiin caliy bni abi aalibin radia allahu canhu waxaanu ka raweynay buu yidhi min xaqi alcaalimi calayka an tusalima cala annaasi caamatan wa takhusahu duunahum bitaxiya waan tajlisa amaamah ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تساور في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تعرض أي لا تشبع من طول صحبته الله أكبر وكلام جليلة عظيمة أخرجه أraجh الkhaطيb الbغdاdي ma شhاء الlah aadaab اlmutacalimi wاlmucallim waxay ahaan jirtay arrin ay ku dadaalaan dadkii hore culimmadii hore oo intaa duruustii iyo cilmigaba la bilaabin waxay yani akhrisan jireen arrimaha noocaasa xataa yatahaya-u lahu naam almuhim aharkan waxaa soo ikhraajiyay alkhatiib albaqdaadi sida uu noo sheegayo mucaliqu fi lkitaabi alfaqihi walmutafaqihi fi ljamic lakhlaaq alraw waa ahar jaliila can caliy bni abi aalib radia allahu canhu min xaqi alcaalimi calayk ninka caalimka ah ee wax ku baraya xaqa uu kugu leeyahay waxaa ka mida an tusalima cala annaasi caamatan markaad majliskiisa soo gasho inaad dadko dhan wada salaanto wa takhusahu duunahum bitaxiya isaga si khaasa ah inaad salaan gaara aada salaanto majlis baad soo gashaa asalaamu calaykum isagana salaan gaara aada salaanto taxiye khaasa bismillah waa xaquu ardayga kuleeyahay macalimku ardaygiisa kuleeyahay wa an tajlisa amaamahu hortiisa inaad fadhiisato mawdangeesaha gadaashiisa aada fadhiisanin hortiisa aad fadhiisato walaa tushiirana cindahu biyadik gacmahana agtaada inaad gacmanteeda agtiisa inaad ku taagtaagino farta aadan meela ku fiiqfiiqin isagoo aad ag fadhido walaa taqmisana bicaynig ishana inaadan yani aadan iljabin iyo wax la imanin oo isha aadan wax ku ishaarin ma aadan isha jabinin wey hortiisa walaa taqulana inaadan oranin waa xaquu kugu leeyahay qaala fulaan hebel baasaas yiri khilaafan liqowlihi qowlku isagu yiri khilaafkiisa aadan qalbigiisa arrintaa ku xumayn xataa haddii arrintaa agtaada ay ka raajicsan tahay hebel baasaa yidhi hortiisa ha ku odhani walaa takhtaabanna cindahu axadan qofna agtiisa ha ku xamanin oo xumaata ha kaga sheegin walaa tujaawir fi tusaawir min almusaawarati fii majlisihi majliskiisa yani ha ku gafin oo kale weeye laala tusaarirde walaa tusaarir mish tusaawir walaa tusaarir fii majlisihi majliskiisa aada hor fadhidid qof kale ha ku siraysanino wax dhegta hagu sheegin eh, eh, adab hortiisa u fariisa walaa taahud bithawbihi maradan ha qabsanin eh, sidii eerbaadiyaha yeeli jireen oo kale nabiga in badan aleyh salaatu wasalaam hortiisa saasaa ku yeera toobkiisa ha qabsanin walaa tulixa caleyh idaa kasib hadduu xogay caajiso ilxaax ha ku samayninoo yani ha ku qasbin inuu darsiga kuusii aqriyo ama uu kaasii dhagaysto walaa tucrid ay laa tashbac min tuuli suxbatihi yani la fadhiisigiisa aada la fadhiisanaysa iyo suxbada aada la yeelanayso ha ka dhargin weeyo ha ka daalin had iyo goor ag waa waynbagii an yataadaba bihadihi alkhisaal alati arshada ilayha caliyun karama allahu wajha waxaa haboon buu imaamku yidhi imaam الnawowi raximah اllah waxa u haboon mutacalimka ardaygu inuu arrimahaas iyaga ah ee imaam cali radia allahu canhu laga soo sheegay karama allahu wajhahu inuu ku takhalluqo oo ku ta-adubo oo uu isbaro oo ku dhaqmo wey wa an yarudda giibata shaykhihi in qadara wa an yarudda giibata shaykhihi in qadara sheekhiisa haddii hortiisa hadii lagu horcaamto inuu celiyo arrintaa caliyo oo jiijiyo oo qiibada iyo xanta sheekhiisa ka joojiyo ka difaaco wey sheekhiisa inuu difaaco wey haddii uu karo fain tacadara hadduusan karin fain tacadara calayhi hada raddu fain tacadara calayhi radduha qiibada iyada iyo xantaa la xamanaya sheekhiisa wax laga sheegayo hadduusan awoodin meesha iyadaa in uu oo bimacnaa difaaca sheekhiisa oo qibada uu radiyo uu celiyo faaraqa dalika almajlis majliska wuu isaga tegaya oo fadhihi maayo iyadoo ay caam tahay oo nin muslima hortaada in lagu xanto aysan ahayn qof muslima suu doonaba ha noqdee haddii sheekhaagii wax ku baray ama mucalimkaagii qur-aanka ku baray min baabi awla iyadaa kasii awleysan in weliba aad difaacdo oo haddii wax laga sheegayo aada meeshaas aad celiso ood joojisid warka haddii aadan awoodin ama daciif meesha aad tahay ama ma garanaysaa lagaa xog badan yahay ama dhibaato kale aad ka baqaysid isaga tag majliska ha fadhiisan faslun fi aadaabi dukuuli ila majlis اlcilmi majlis cilmiga soo gelidiisa la soo gelayo aadaabteeda wayadkulu cala الshaykhi kamila اlkhisaali mutanadifan kama dakarna fi lmucalimi yadkulu aalibu ardaygu sheekhiisa uu usoo galayaa kamil alkhisaali isagoo khisaashiisu iyo arrimihiisu ay kamil yihiin mutanadifan nadiif ah kamaa dakarnaa sidaan horey usoo sheegnay fi lmucalim aadaabtii mucalimka laga doonayay inuu dharkiisu nadiif ahaado inuu quruxsanaado inuu udgoon marsado sidaas oo kale mutadahiran xaaluu yahay mid isdahiray oo bimacnaa weyse qaba mustacmilan isiwaak oo soo cadayday mustacmilan isticmaale siwaaka yani siwaaka isticmaalay oo soo cadayday weeye faariqa qalbi qalbigiisu uu mutafariq ka yaho ka faariqsan yahay min alumuuri shaaqila umuurta shuqlinaysa waan laa yadula biayri istidaan waan laa yadula wayanbagii waxaa haboon an laa yadula inuu sheekhiisa usoo gelin bidun biayri istidaan istidaan la-aan idan la-aan inuusan usoo gelin uu ka idan qaato ida kaana sheikhu waaye haddii fii makaanin yuxtaaju fiihi lastidaan sheekh gurigiisa joogo oo kale maalan ama meel khaaso oo kale maalan inuusan iska soo gelinin markuu albaabka maraya uu idan qaato ama haddii nin uu joogo uu sheego sidaa uu kusoo galo waa hadduu sheekhu joogo meel gaar u ah oo khaasoo idan u baahan idni u baahan haddii aysan idni u baahnayn oo masaajid oo kale ay tahay meel caama ay kagtahay laa baas istidaan umuus baahna wa an yusalima cala alxaadiriin idaa dakala haddii uu soo galo inuu salaamo dadka xaadiriinta ee meesha fadhiya wayahusahu sheekha inuu si khaas haddana gaar uu salaamo wa an yusalima calayhi wa calayhim idnsaraf marka uu sii socdo ee gurigiisa uu ku noqonayo meesha uu ka tegayo inuu sheekhiisa iyo jamaacada la fadhidaba u salaamo idansaraf falaysat اlأulى axaqa min aلthaniya sida xadiidka ku yimid oo ah salaanta hore tan dambe inaysan ka mudnayn bimacnaa tan dambe sida tan hore ay mustaxaba u tahay ay u wanaagsan tahay ayaa tan dambe oo majliska lagu faariqayo ay iyaduna axaqiyadeeda ay u leedahay bimacnaa markaad soo galayso iyo markaad baxaysa labadaba muslimiinta salaam oo harunin markii horedaan salaamay way igu filan tahay dadba caado iyo dhaqan waxay u ahayd markay tegayaan ma salaamaan hadda ilaa yowmina haada meelahan hadda carabaha qaarkood dhaqan cajiibay leeyihiin haddii markay majliska soo galaan dadka way salaamaan asalaamu calaykum gacantii ma garanaysaa gelinaya nin walbaba laakiin markuu tegaya ninna nin salaamaayo markuu tegaya nin walba iska dhaqaaqay ayarku baxay midha waxay ka socotaa arrintu mar haddii la tegayo mufaaraqadu ma wanaagsana mujaamacada yeeshuyo maatinkaa fiican mufaaraqadu maadaama ayna wanaagsanayn yaan sana lagu kala tegin sidii ninkii laga sheegay kariimka ah ee khisaalka karamkiisu aada u badnaa ayaa waxaa caado u hayd baa layihi marka uu istiqbaalayo waa nin wuxuu ahaa lagu yaqaano karam iyo deeq marka duyuufu yimaadaan khadamkiisii iyo ma garanaysaa kuwa u khadmeynaya oo ay dayfka waa soo dhaweynayaan ratiga iyo hawsha waa karar furayaan waa fariisinayaan waa kada laakiin marka dayfka uu tegayo waxba lala qaban maayo mar hadduu naga tegaya waxba lala qabanin <laughs> shan dadana la qaadi maayo ah, taa looma baana marka fi laysat ilula biaxaqa min athaniya walaa yatakhataa taalibku yuusan ka tallaabsanin riqaab annaas dadka luqumadooda iyo qoortooda yuusan ka tallaabsanin bal yajlisu xayu intaha bihi lmajlis majliskiisu meesha uu ku dhammaado ha fariisto bimacnaa majlisku meeshuu yaal ha fariisto ayuusan dad kasoo taltallaabsanin ilaa uu sheekha soo gaaro ilaa an ya-dana lahu shaykhu fi taqadum ilaa haddii sheekhu uu u idno uu yidhaha kaale soo dhawow aduu halkan ima haduu yidhaha aw yaclama min xaalihim inkaara dalika ama uu ogaado ardaygaasi uu ogyahay in ay arrintaa door bidayaan dadka meesha fadhiga oo aysan waxba ka qabin inuu soo kasoo gudbo oo sheekha soo hor soo hormaro walaa yuqiimu axada min mawdicihi axadna meeshiisa ka kacin maayo iga kacantu yidha asagu fadhiisan maayo fain aafarahu gayru lam yaqbal haddii gayrkiis uu maaragtay arrintaa uu dooriyo bimacnaa oo nin meesha fadhiya midka uga kaco yidha kaada adigu meesha soo fadhiiso yeeli maayo yuusan yeeli iqtidaaan bibni cumar radia allahu canhuma isagoo ku dayanaya ibni cumar radia allahu canhuma maxaa yeelay sidaas u sugnaatay fi sunan الtirmidi walimaam axmed wagayrihi macan ibni cumar radi allahu canhuma qala qala rasul lahi sal اllah alيه wasalam laa yuqim axadukum akaahu min majlisihi uma yajlisu fiih axadkiin axad kale yuusan majliskiisa ka kicinin oo isagu fadhiisan waa hadal nabiga ma ogtay alayh الsalaatu wasalaam qaala salim mawla ibni cumar wuxuu yihi isagoo ka sheekaynaya dhaqankiisa fakana rajulu yaquumu libni cumar falaa yajlisu fiih cabdillahi bni cumar radi allahu canhu waxaa khasaashiisa ka mid ahayd haddii nin majlis uga kaco fadhiga uga kaco meesha uga kaco ma fadhiisan jirin meeshaas meesha muusan fadhiisan jirin marka imaamku raximah llah wuxuu ku waaninayaa ardayga arrintaas ila an yakuuna fi taqadumihi maslaxatun lilxaadiriin ilaa haddii taqadumkiisa iyo meesha uu fadhiisanayo qofka meesha uga kacay haddii ay maslaxa ku jirto lilxaadiriin dadkaa fadhiya ay maslaxa arrintaa ugu jirto oo maalan arday nebiha uu yahay ama sheekha uu wax la kaalmaynayo ama kitaabka uu la aqrinayo ama kitaabka usoo qabanayo waxaa caadada xalaqaadkii dadkii hore wanaagsanaa ka mid ah in ardaygu aqriyo naska aqriyo dabadeedna sheekhu uu fasiro maalan arday noocaas oo kale mashhuur ku ah haddii uu yahay u soo daahay waa maslaxa ku jirta lilxaadiriin marka laa basa aw amarahu shayku bidalika ama shayku naftirkiisu arrintaa amro iraa halaalka soo fadhiiso walaa yajlisu fadhiisan maayo wasta alxalaqa xalaqada dhexdeeda fadhiisan maayo ila lidaruura daruura hadday jirto oo maalan meeshu ay ma yani ciliili ay noqoto oo meel kale la waayo ama saas kale mooye wasta alxalaqa manhi weeye aslan in la fadhiisto laakiin xalaqada la sheegayo waa xalaqada goobaabin goobaabta ahe saa loo wada fadhiyo ay dhexdu banaan tahay ama tan la isdaba fadhiyo dhib male marka iyadu dhexba male sidan tan la isku daba fadhiyo dhex male laakiin markay goobaabin ay tahay saa loo wada fadhiyo subaca oo kale marka ay tahay oo kale usan dhexda fadhiisanin walaa yajlisu bayna saaxibayni ila biidnihima laba daa'iman jecel inay is saaxib aho daa'iman is ag fadhiya oon jeclayn nin kale inuu kala dhex galo yuusan dhexdooda galin ilaa biidnihim hadday u fasaxaan oo ogolaadaan arrintaa mooye fa in fasaxa lahu haddii ay u waasiciyaan oy uga durkaan fasaxa haddii ay u durkaan lahu isaga qacda waa fadhiistaa wadama nafsahu naftiisana waa uruuriyaaye tarabuc iyo maaragtay majlis weyn meeshii ma qaato oo lugaha ma fidfidsada hmm. faslun fi aadaabi aalib lcilmi maca rifaaqihi ardayga ardada talaamida ahee walaaliha ee wax la baranaya seebu ula dhaqmaa wayanbagii waxaa haboon aydan an yataadaba maca rufqatihi rufqadiisa asxaabtiisa ee cilmiga la baranaysa inuu lala taadubo adubo la aadaab aadaabkula ah, dhaqmo waxaadiri majlisi shaykhi iyo dhammaan dadka majlisa shaykhiisa soo xaadiraya inuu aadaabkula dhaqmaayo wanaagsan fa faina dalika taadubun maca shaykhi wa siyaanatu limajlisihi arrintaa iyadaa waxay soo galaysaa min baab ataadub maca shaykh sheikha aadaabtiisay soo gelaysaa oo aad xaqa uu ku leeyahay ardayga ardaygiisa ayaa waxay tahay inuu majliskiisa ilaaliyo oo ardadiisa u ilaaliyo wa limajlisihi inuu majliskiisa uu dhowro weeye oo uu ka dhowro aadabxumo uu ka dhowro wayaqcuda bayna yaday shaykhi qicdata almutacalimiin wayanbagii waxaa haboon an yaqcuda bayna yaday sheykh sheikha hortiisa inuu fadhiisto qicdat almutacalimiin fadhiga dadka mutacalimiinta ee waxbaranaya ah, qicdat almutacalimiin ay hay-ata jilsatihim fadhigooda marka ah, laa qacdat almucalimiin mucalimiinta fadhigooda ma aha ee mutacalimiinta fadhigooda waa inu hor fadhiistaa bimacnaa halkaa wuu kala soocay mutacalimka iyo mucalimka mucalimka horuu noogu soo sheegay inuu mutarabic u fariisan karo hadduu doono siduu doono u fariisan karo laakiin mutacalimka waxaa laga doonayaa inuu hay-at almutacalimiin uu fariisto waa waqaar iyo hay-a iyo kada iyo deganaasho iyo jilsat tashahud haddii uu awoodi karo jilsat tashahud oo aljuhubu cala rukbatayn sida ku yimid xadiidkii aan horey usoo sheegnay xadiidu jibriil faasnada rukbatayhi ilaa rukbatayh wa wadaca kafayhi calaa fakhidayh hadi jilsat mutacalim saau walaa yarfaca sawtahu sawtkiisa yuusan majliskaas kor ugu qaadin rafcan baliiqan yani qaaditaan kor oho dheer min ayri xaaja iyadoo loo bahnayn walaa yadxak yuusan qoslin walaa yukira alkalaama min ayri xaaja hadal aan loo baahnayna yuusan badinin walaa yacbah biyadihi walaa hayriha gacantiisa ama eyrkeedii ama gacantiisa yuusan ku ciyaarin ama lugiisa ku ciyaarin ama madaxiisa ama cimaamadiisa Ah, mobile warkiisba jooji iyo min gayri xaaja yuusan midig iyo bidix uusan fiirfiirinin weeye min isagoo bal yakunu mutawajihan lisheekh wejigiisa inuu yani ku ekaado oo sheekha wejigiisa un u fiiriyo weeyaan kalaamihi isagoo hadalkiisana si wanaagsan ugu dhagraaracsan oo dhegaysanaya faslu fi ikhtiyaari afdali awqaati اshaykhi wa fi sabri cala alcilm awqaadda wanaagsan ee sheekha u wanaagsan in la doorto cilmigasi in lagu sabro ayuu fasli u yahay wa mima yata-kadu bihi waxyaalaha aada iyo aad loo adkaynayo istixbaabkeeda alictinaau bihi in lagu dadaalo anlaa yaqra' cala اshaykhi fi xaali shuغli qalbi الshaykh inuu sheekha uusan ku dul aqrinin qur-aanka ama cilmiga uu baranayo fii xaali waqti shuqli qalbi sheikh sheikhu qalbigiisu u mashquul yahay ama arrin ay kusoo darisay ama arrin ka walbaharsan yahay ama dhibaato kale ay jirto inuusan uunan ku dul akrinin wa malalihi waqtiga sheikha laftirkiisu u caajisan yahay oo ma garanaysaa daalan yahay wastiifaazihi wa hamihi wa faraxihi istawfaza qacada qucuuda muntasiba gayra muطma'inin wastifaazi shaykhi markuu sheekhu kale yar daadsan yahay weeye ama uu dhacdiyo ama maaragtay uu doonaya inuu yar raaxaysto waqtigaana inuuna ma garanaysa uusan ku dhibin waqamihi waqtiga uu murugaysan yahay wa faraxihi kadalik waqtiga aad loo faraxsan yahay oo waqtiba loo haynin in wax la aqriyo wajuucihi marka uu gaajaysan yahay wacadajihi markuu ooman yahay wa marka uu hurdaysan yahay wa qalaqihi markuu arrin ka walbaharsan yahay wa naxwi dalika mima yashuqu calayhi aw yamnachu min kamaali xuduuri اlqalb arrimahaas sheekha dhibaya ama ka naaqusinaya kamaali xuduuri اlqalb wاnnashaad yacni qalbiga xaadiridiisa iyo nashaadkii hoos u dhigaya oo noqsi keenaya inuusan ma garanaysaa sheekha ku dul aqrin wa an yaktanima inuu qaniimaysto oo ka faa awqaata nashaad sheekh waqtiyaha sheekhu uu nashaad leeyahay wa aadaabihi waxaa ka mid a an yaxtamila jafwat sheekhi wa suu haddii sheekhu sheekh jaafi uu yahay oo waxoogay ma garanaysaa ad adeeg uu leeyahay akhlaaqdiisu laga yaaba inay akhlaaq xun ay tahay inuu u dulqaato ardayga ayaa laga doonaya an yaxtamila inuu u dulqaato jafwata sheikh sheikha jafihiisa iyo bimacnaa ad adeegiisa wa suu-a khuluqihi akhlaaqdiisa ma garanaysaa xumaatadeeda marmarka qaarkii walaa yasudahu dalika arintaa inayna ka celinin can mulaasamatihi inuu la joogo oo mulaasameeyo wactiqaadi kamaalin maca daalika qalbigana inuu wanaag iyo kamaal uu ugu hayo ayna arrintaa ka celin wayataأwala liafcaalihi waaqwaalihi alatii ظaahiruha اlfasaad tawiilaatin صaxiixa wayataأwala inuu awilo oo uu ka leexiyo sida daahirka uu ka leexiyo oo wax wanaagsan uu ku xambaaro liafcaali الshaykh afcaalihi wa alatii afcaashaasi aqwaashaasi ظaahiruhaa muuqaalkeeda ama sida ay muuqato alfasaadu uu yahay tawiilaad saxiixa inuu inuu magaranaysaa uu u leexiyo oo oo bimacnaa uusan ku xambaarin sida daahirka ay tahay si wanaagsan oo uu ku xambaaro oo waxay ka mid tahay min xusni mucaamalati almuslim liakhiihi lmuslim waa kii uu yihi imaam almuxaasib raximah llah wadfac canka suu adanni bixusni tawiil daa'iman suu danniga dadka waa usoo hormaraa marka suu danniga daa'iman waxaad ku celisaa ood ku difaacdaa bixusni tawiil tawiil wanaagsan si wanaagsan adiga u gadi sheekada asalaamu alaykum baa tii alaykum salaam kumuusan dhihin ah, shaydaanku marka isla markiiba suu danibu ku keenaya ninkan ma salaamin marka meesha wuxuu ka dhalinayaa dab buu ka dhalinayaa iyo huritaan iyo baqda iyo calo maya adigu xusnu taawiil la imo waxaa tiraa imuusan maqlin sheekhu ima maqlin walaalka ima maqlin sidaas awgeed ma uusan maaragtay kalimad buu yidhi uma jeedo xumaato saas uma jeed lacalla inuu saa u ayaa laga yaabaa marka xusnu danni ayaad ku difaacaysaa suua daniga xusnu tawiil baad ku difaacaysaa suua daniga suu danina waa waa waa manhi canhu waa ka ilaahay baa uu nahiyey subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay ina bacda danni imun marka taas waaba caam fakayfa bisheikihi sheekhiisa haddii waxyaala uu daahirkiisa aan hagaagsanayn uu arko xusnu danni had iyo goor ha ku awila buu leeyahay waana arrimo daqiiqaho ilaahay uu siinayo qofkii uu siinayo famaa yacjizu can dalika ilaa qaliilu tawfiiqa ucdiimuhu arrintaa iyada kama caajiso ilaa ninka tawfiiqdiisu ay yar tahay oo ama tawfiiqba aan lahayn oon khayr ilaahay waafajinba weeye kaa unbaa arrintaa gafo oo waaya waidaa jafaahu shaykhu hadduu shaykhu uu fogeeyo ibtadaa huwa bilictidaari ila sheikh sheikha isaga ayaa markaa haddii uu sheikhu yar fogeeyo oo uu ka ecraado ama uu ka jeedsado ama jafo uu ka dareemo ama salaanta lagu radin waayo ama la fiirin waayo ama kada jafo uun uu dareemo xooga ingeyga xagga sheekha uu ka dareemo yuusan isna iskibrinino madaxa taagine isagu sheekha dib ha uu soo noqdo oo ictidaar xaggiisa ha ku bilaabo ibtadaa huwa ardaygii bilictidaari ila sheikh sheekha isaga ha cudur daarto sheekh halii cafiyo waa nabaabe waa kada wa adhara ana danba lahu dambiganu sog leey walcataba calayhi canaantuna isaga dushiisa ay saaran tahay fadalika anfacu lahu fi laakhirati wdunyaa fadalika arrintaas sidaa uu sameeyey ayaa anfac lahu u nafci badan fi laakhirati aakhiru wdunya alimaam nawowi raximah caadadiisa waxaa ka mid a oo ah, aan ku arkay isagu in badan kuma arkin aimada kale weligiisa aakhiri addunya haday kulmaan aakhiru soo hormariya dadka daaiman soo mada fi dunya walaakhira fi dunya walaakhira isaga istilaaxiisu waa waa cags daa'iman wuxuu dhaha fi laakhirati waddunya wa an yafcala bi wa biikhwaanii wa biaxbaabii khayray alaakhirati waddunya aakhira buu hadiya goor hormariya halkaas waxay daliilu tahay inuu maaragtay sheikhu raxmatullaahi caleyhi aakhira ay qalbigiisa ay ku weyneyd ah, lidalika wuxuu yihi anfacu lahu fi اlآakhirati wadunya waanqa liqalbi shaykhihi taa ayaa qalbigii shaykhiisana u طahaaro badanoo ah, lahu linaaxiyati الطaalib bimacnaa marka uu saa yeelo oo isagoo laga yaabo in sheekhu xumeeyey ama sheekhu ma garanaysaa fogeeyey inuu isagu markaa uu ardaygii uu cudurdaar bilaabo oo isagu xaggiisa cudurdaar ka bilaabo oo sheekhu u yimaado taa ayaa xagga sheekh qalbigana u wanaagsan isagana u fiican waqad qaaluu waxay dhaheen man lam yasbir calaa dulli tacalumi baqiya cumrahu fi cimaayati ljahala man lam yasbir ninkan ku sabrin calaa dulli tacallumi cilmiga dullinimadiisa bimacnaa cilmigu wuxuu qasbayaa nafta idlaalinteeda iyo in nafta la dulleeyo oo la sanduleeyo oo lagu qasbo waxaysan rabin ninka aan ku sabrin baqiya cumrahu cumrigiisa dhan wuxuu baaqi ku noqdaa fii cimaayati ljahaala jahaalada iyo jahliga indhala-aantiisa weliga waa indhala-aanaya waxbana baran maayo hadduusan naftiisa ku sabirsiinin calaa dulli lcilmi cilmigu dulli ma leh walaakin nafta ayaa lagu dullaynaya oo naftu ma jecla mana ogola mana u hogaaminayso saaxibkeed ila alkhayri haddaan lagu sandullayn oo lagu qasbin waman sabra calayhi ninkii ku sabra oo cilmiga dulligiisa ku sabra aala amruhu ilaa cizi laakhirati waddunyaa aala amruhu arrintiisi waxay ku dhammaataa weeye ilaa cizi alaakhirati waddunyaa aakhira cizigeeda iyo addunyada cizigeeda aakhrana ilahay baa ku cusaynaya adduunkana ilahay baa ku cusaynaya wa minhu alaharu can ibni cabaasin radi allahu canhuma dalaltu طaaliban facazaztu maطluba min hada arrintan iyada ah ee aan sheegnay waxaa ka mida buu yidhi ama wa minhu min hada اlkalaami alأtharu almashhuuru can ibni cabaasi radia allahu canhu aharka mashhuurka ahee ibn cabaas laga rawiyey muxuu ibn cabaas yihi radia allahu canhuma dalaltu طaaliban facazaztu maطluban dalaltu waan dulloobay aaliban lama kuntu aaliban yani lama kuntu atlub alcilm waan isdulleeyey wey facazaztu waan cizoobay oo cizo baan yeeshay lama sirtu matluuban markii aniga laga dalbay oo wax laga dalbay laakiin maxaa ka horeeyey markaan anigu wax dalbayay ayaan isdulleeyey kabacdi ilaahi subxaana wa tacala muxuu isiiyey markii aan anigu matluub noqday inaan casiiz noqday وهكذا ينبغي أن يكون أمر الطالب دائما فصل في الحرص على العلم ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها aadaabta cilmiga ee muta-akidka ah ee aada loo aalibku inuu ahaado xariisan cala tacalum inuu baranayo keliya maaha inuu ku dadaalo waxbarashada muwaadiban calayhi mudaawiman calayhi isaga oo daa'imaya fi jamiic alawqaat awqaadda oo dhan alatii yatamakanu minhu fiiha awqaadda uu tamakunayo heli karo inuu muwaadabo la yimaado oo dawaamo la yimaado walaa yaqnaca bilqaliil inuusan in yar uusan ku qancin maca tamakunihi min alkaiir isagoo in badan makanan kara oo heli kara inuusan in yar ku qancin walaa yuxamila nafsahu maa laa yutiiq wamaca dalika naftiisa aysu ku xambaan waxaysan awoodeen makhaafatan min almalali wa dayaaci maa xasal yuusan naftiisa ku xambaarin waxaysan awoodin baqdin laga baqo min almalali caajisnimo iyo kasal iyo ma garanaysaa xisa dhac iyo wa dayaaci maa xasal wixii uu horay u taxsiiliyey oo xifdiyey oo ka luma oo waxaa laga yaabaa qofku inuu mahaduu intuu isku xambaaro wuxuusan awoodin in intii yaraydba ay ka tagtaba man araada maxay ohan jireen alkaiir faqad alqaliil waxbay ohan jireen wahada yakhtalifu biikhtilaafi annaasi walaxwaali arrinta iyada ah yakhtalifu biikhtilaafi annaasi walaxwaal dadka axwaashooda iyo umuurahooda ayay yuu ku kala duwan yahay oo qofba hadduu si kaste uu maaragtay naftiisa ugu xambaaro oo dhib ku xambaaro oo kada inan malal uuna ku dhacin kaas isagu hawada waayo laakiin kii ka baqaya in malal ku dhaco xiisa dhac ku dhaco oo ma garanaysa wixii ay kala fakadaan yuusan naftiisa waxba qaam waidaa jaa ilaa majlis shaykhi haddii uu yimaado falam yajidhu uusan helin intadarahu waa uu sugaya walaazama baabahu albaabkiisa ayuu laazimaya walaa yufawita wadiifatahu xisadaa uu leeyahay iyo darsiga uu leeyahay ma uu ma tagsiinayo oo ma luminayo waay ilaa an yakaafa karaahata shaykhi lidalik ilaa haddii uu ogaado inuu sheekhu arrintaa u necab yahay oo amax ninka albaabkan ui taagan uu leeyahay hadduu sheekhu arrintaa uu kahanayo yuusa yeelin bian yaclama min xaalihi alqra'a fi waqtin bicaynihi bian yaclama min xaalihi alqra'a fi waqtin bicaynihi waanahu laa yuqra'u fi gayrihi yani haddii uu ogyahay sheekha sheekhiisa uu ku ogyahay inuu waqti mucayana uu akriyo waqtiyaha kalena uusan akriyaynin yuusan marka arrintaas samaynin waanahu laa yuqrau fi ayrihi fi ayri dalika alwaqt yuuna marka arrintaas yuuna sheekha ku dhibin oo albaabkiisa istaagan wey waida wajada sheykha naa'iman hadduu arko sheekhiisoo hurdana aw mushtaqilan bimuhimin arrin kaloo muhim ah ku mashquulsan lam yastadin calayhi yuusan ka idin dalbin bal yasbiru ha sugo ilaa istiqaadihi waqtigu soo kaco aw faraaqihi ama waqtiga uu magaranaysaa arrinta ku muhiimka ku mashquulsan yahay uu ka firaaqo aw yansarifa aw yansarifu ama ha iska tago haddii sheekhu uu maaragtay kici waayo ama uu arrintii ku mashquulsanaa uu yani ka yani ka faaruqi waayo ha iskaga tago wasabru awla inuu sabro ayaa u awleysan oo uu sugo kama kana bnu cabaasin radia allahu canhuma wagayruhu yafcaluun sida ibna cabaas iyo keyrkoodba ay samayn jireen ibn cabaas muxuu samayn jiray bal halkan hawsha aan ka aqrina hadda ahraj alxaakimu wadaaramiyu fi musnadihi walkhatiibu albaqdaadiyu fi ljamici kada kada can sayidina bni cabaasin radia allahu canhuma qaala lama qubida rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama qultu lirajuli min alansaar haluma falnas'l asxaaba rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam fainahum alyawma kahiirun qaala waa cajaba laka ya bna cabaas atara الnaasa yftaqiruuna ilayka wfi الnaasi min asxaabi rasuuli اllahi slى اllah alيه wslam man fihim qala fataraka dalika waaqbaltu ana asأlu asxaaba rasuuli اllahi slى اllah alayh waslam can اlxadiid fain kana laybluغni اlxadiidu can اlrajuli faati baabahu wahwa qa'ilu faatwasd ridaa'i clى baabihi tusfi الriixu calaya min اturaabi fayhruju fayqulu ya bna cami rasuuli اllah ma jaءa bik alaa arslta ilaya faatiyk faأquul ana axaqu an aatiyak faأsأlhu can اlxadiiثi qala facaasha dalika الrajul الأnصariyu xatى ra'anii wqad اجtamaca الnaasu xawli yasأluunanii fayaquul hada اlfatى acql minii wallahi waa arin cajiib leh waa ahar aada iyo aad yani muhim u ah allah yufahimna waiyaakum yani aharkan yani ibn cabaas radi allahu canhuma wuxuu yihi nabiga alayh الsalaatu wasalaam markii la ofsaday nin ansaarta ka mid aan ku yiri wer warbalkaalay asxaabta nabiga radia allahu canhum maanta way badan yihiin inta aysan iyaguna aynan la oofsanin o yna laani aan ka faa oo aanu cilmigii nin walba wuxuu nabiga ka qaaday aanu ka qaadanay markaasuu yiri buu yiri ibna cabaasow yani ya bna cabaas atara nnaasa yaftaqiruuna ilayk wa fi nnaasi min asxaabi rasuuli illahi man fiihim dadkuma aday kuu baahanayaan dadkanoo waaweynba yani waa yani asxaabta nabigu waa iska joogayaan waxba cidna ku bahan meeshaas dhibin waxsaasaan ku idhi marka ninkii arrintii uu iska daayay ibn cabaas wuxuu yihi radia allahu canhu aniguse waxaan ku dadaalay in aan ambaaro cilmigii oo ururiyo cilmigii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee asxaabtiisa ku kala tegay nin baa xadiid haya nin baa toban haya nin baa kada haya in badan oo aniga maql waa saas maa garanaysa markaasaa wuxuu yidhi waxaa marmarka qaarka isoo gaari jirtay xadii baa isoo gaaraya oo ninahayo markaasaan gurigiisa imanaya markaasuu isagoo qaa-ilaho waqtigaas waqtiga qayluladu hordo gurigiisa markaasaan albaabkiina ku garaaci maaye meesha albaabka hortiisa ah ayaan go-aygii barkin ka dhiganaya atawasad ridaa calaa baabeyn markaasay dabayshu ciidda meel kasta igaga shubaysaa kabacdi ninkii markuu soo baxo ayuu oranayaa buu yiri ya bna cama rasuulillaah in adeerkii nabi muxamed sala allahu calayh wasalam maxaa ku keenay maad ii yeedhid ama dad iisoo dirtid anaa kugu iman lahaa meeshaadaan kugu iman lahaa maxaad isu dhibaysa halka aad maarata markaasaan odhanayaa buu yihi ana wlaa in ana atiyaka anaa wax badan markaasaan xadiidka weydi xadiidka unbaan xadiidkaasaan weydiinaya markaasuu sheegay wuxuu yihi marka ninkii ansaariga ahaa waa noolaaday ilaa uu arkay buu yii dadkii ugu soo wada urursano aniga iga qaadanaya cilmigii kolkaasuu yii bu wiilka kan ma arkaysaa wiilkana iga caqli badnaa walla wiilkana iga caqli badnaa hadda waxaan ku xusuustaa arrintan meesha taa qadarna joogo yani khaasatan cilmiga cilmulqira'aadka dadku aada iyo aada maynan u aqoonin yani beryihii aan tagay hore wadaadkoo masri oo ima imaam masjida ayaa i yimid wuxuu hore qira'aad sabcinan kugu dul aqriyo waan iska mashquuliyo waxaan warniyo waxaa laga yaab aan iska safar badan baan ahay meelahaasaan aadaah iska ma ilaa ilaa markaad timaado oo kuwa marka waay cabdinaasir baa la yidhaha nin cajiib lawy marka sifooyinkan laga sheegaya saan ku arkay ninkii waa laazimay qiraaadkii buu bilaabay ah, sabc buu igu dul akriyaa bijamci lqiraaat xisadiisa maalinta kaste uu qaato wax kasta hadday dhacan ma baqanayso wax kasta hadday dhacdo maba qalayso waa imanayaan bacdalfajri baaba la duntay mugta marmar baa laga yaabaa habeenkaas in lasoo jeeday marmar baa laga yaabaa inaan anugu si kale umashquulay oo aan ma garanaysaa salaada subaxantuusan imanin aan guriga iska tago iska seexdo sidaas hadda la sheegayu yeelaya waa imaanayaa albaabka hortiisa qol yaroo ku yaal uu iska seexanaya markaan soo kaco barqadaan laga yaaba inaan iska soo kaco hurdada ku daaho waaba isagu meesha marmar waxaa dhacaysa markaa inaan meel ku degdegsan oo shaqa lehe markuu arkay inaa shaqa lehe waa iska tegaya duhurka intaana soo noqon waa taagan yahay sheekh cabdinaasir markaasu alxasa sheekh xisada ma tegayso wax kasta hadday dhacaan asa ma tegayso intaadan guriga gelin oo qadada gelin waa inaan qaataan wahaakada waan dhoofayaa maalan waa iska dhoof badnaa waa tegayaa waa ogyahay markaan tegayo maalintaan imaanayo erabar ku taagaya xeerboorku taagay waxaan garanayaa marba maalin baa lasoo soomanaa waxay ahayd yowmal waxay ahayd yom cashuura bay ahayd baan u malay subaxii baan si u kala mashquulnay ah ka mashquulay duhurkii haa subaxii buu yimid waan seexday habeenkii waxbaa la soo jeedaa u malaynaya haddana barqadii meel aan ku mashquulay duhurkiina waa waa ka cudur daartay waktigii afurka oo maqribkii la afurayay dadku waa soomaya maanta mugta meel baan ka casuumnaa oo la yeeray markaasaan arkay baabuurkiisoo taagan marka markaan arkay baabuurkiisoo taagan anoo doonaya inaan masaajidka intaan ku tukado masaajidkayga dabada meesha casuumadii tago waa u gooyay waxaa ninkan saacaddan hadda haddaan is aragno gurigayga kuma casuumi karo meesha kalena loogama yeelin bal si un dheh meeshuu galay inaan joogo baabuurkaygu arkay maogtahay meesha baabuur baa laska wada watahay gaarigaygii baan ku dhacay oo iska tegay meeshii kalen ku tukaday aan ka casuumnaaye lanooga yeeray kale lanooga yeeray afurkii baan fariisanay waa dul taagan yahay haddana assalaamu calaykum yaa shee warniga miyaa kuu sheegayna halkan halka inaan ka casuubnayaa kuu sheega wallahi waa lii sheegay buu yidhi waaya tafadal ma ma aniga cunto maymadin waa xisadeedii baa rabaa yaa sheekh cabdinaasir ma dhacayso balunkaadi ma iska markaan cunto ku sugay wahaakada waa suga ilaa aan dhamaysanay abuurka hakada waa khadarsan wa binaan calayha toddobadii qarmeed tobankii buu dhameeyey qara'a alqira'at alcashra kullaha biljamc buu ku aqriyay hadda isagaa aqriyo isagaa arday fara badan laho maasha allah wuxuu noqday nin aada iyo aada ma garanaysa u dadaal badan marka dad noocaasa ayaa jiro dadaalkaas laho xirsigaas laho marka xirsiga uu arko yani anta anta taxris caleyh adna waa ku dadaaleysaa marka waad ku dadaaleysaa ayib bismi illah kama kana ibnu cabaasin radi allahu canhum wغayruhum yafcaluun وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة الله أكبر wuxuu yidhi wayanbagii aalibka waxaa u haboon inuu naftiisa jiddi iyo ijtihaad uu kula dadaalo taxsiil cilmiga inuu xasiliyo fii waqti lfaraaq intuu firaaqada leeyahay oo nashaadka uu leeyahay nashaad u badankiisu uu qawi yaho shaab yahay dhallinyaro yahay firaaqa yahay oon weli ma garanaysaa guur iyo ciyaal iyo mashaakilkooduusa dhexgelin wanabahat lkhaair khaairkiisii iyo lubigiisa hoose uu nabiih yahay oo fahm leeyahy wa qilat shaaqilaat waxyaalaha mashquulinaya ay yaryihiin qabla cawaarid lbataala intaysan imaanin bataalada cawaaridteeda oo magaranaysaa adduunyada iyo mashaakilkeeda wairtifaac lmanzila isaga naftirkiisu mansiladiisuna uu kor u kacin una ama sheekh noqonin ama meel looga baahdhin ama meel aan ra-iis lahayn una mar-uus laga dhigin sidaa xaalkeenu hadda iskaba yahayba aan ugu wada badannahay inagoo waxba ahayn intaan la gaarin arrintaa inuu taxsiilka ku dadaalo faqad qaala amiiru lmuminiin cumar bnu lkhaaabi radia allahu canhu wuxuu yihi tafaqahuu qabla an tusawaduu war waxbarta oo diinta barta weeye inta aydaan laydin madaxaynin oo madax laydinka dhigin oon asyaad laydinka dhigin macnaha waxa weeye ijtahiduu dadaala fii kamaali ahliyatikum ahliyadiinunay kaamil noqoto oo cilmigaa taxsiilisaan wa antum atbaac idinka oo weli taabiciina oo dad raacsan qabla an tasiiruu saadatan intaaydan saado noqoninoo ayd idinku matbuuc noqoninoo la raaceen fa inakum idaa sirtum saadatan haddaad noqotaan matbuuciina la raaco oo iyaga la daba socdo imtanactum min atacallum cilmiga markaas inaad waxbarataan waa idinku adkaanaysaa wey waa yamtanic hada alamr lirtifaac maniladiina lirtifaac manilatikum maniladiina ayaa kor noqotayo wa karati shuglikum shugligiina ayaa badanaya wa hada macna qowli imaam الshaaficiي radi allahu canhu tafaqh qabla an tar'sa fain ra'sta faإida ra'sta falaa sabiila ila tafaqh waa masأla daqiiqo muhima jida yani oo weliba ku wajahan waxaan arki jiray sheekha raxmatullah caleyh waxaan ohan jiray war intaydaan guursanin oydaan ciyaal iyo waxaydan daba ordayay iyo mashaakil iyo yadan yadan amaydan cimaamada waaweyn cimaamadaha berigii hore waxaa xiran jiray dadka um waxbartay ardayga cimaamad looma ogolayn koofiyad yarya xiran jiray laakiin cimaamad mar hadduu xiranayo waa inuu ma garanaysaa ahliyadeeda uu leeyahay waar cimaamada waaweyn qaadaninoo dadku aydan madaxdii ka dhigin inta hadda ah oydaan mashaakil iyo usra iyo ciyaal ay dhexgelay hadda waxbarta una oran jir hadhow haddaad saa yeeshaa waxba baran maysaa sidii baa dhacdayoo waa saas allah noo gargaaro kulligeedba hadalka imaam shaaficina waasa tafaqah fiqhiga iyo cilmiga bara weeye cilmu caamat alcilm qabla an taras inta aadan ra noqon fa idaa ra haddaad ra noqoto oo dadku ay ku raacaan oo adigu aad aada ra u noqoto falaa sabiila ltafaquh markaa waddo ma jirta aad wax ku barato waa khalaas ama naftaadii baad diidayso ma haddaan dad hoos fadhiisan karaa odhan ama waaba dee mashquul baa tahay oo waqtiba maad haysidba wallahu taala aclam kam baqi min asala ya waqt aladaan aywa baabkaana iska dhamaynaynaa lanna wuxuu waa faasil weyn waay fasl fi اtabkiiri fi اlqira'ati wa fi nafyi اlxasadi wاlcujubi وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها wayanbagii waxaa haboon an yubakira biqiraatihi inuu u kallaho weeye biqiraatihi cala shaykhi yani waxbarashada sheekha uu ka baranayo ama qur-aanka ku dul aqrinayo ama cilmiga ku dul aqrinayo inuu awala nahaar uu u kallaho ayaa wanaagsan lixadiidi nabiyi sala allahu calayh wasalam xadiidka nabiga iyo ducadiisii ahayd allahuma allow baarik liummatii fii bukuuriha ummadayda u barakee waqtigeeda hore ee aroorta hore marka aroorta hore barakay leedahay oo adoona xadiidkaasibu ku yimidba nin saxaabadii kamid oo oo tujaar ahayo markaa tijaaradiisa loo barakeeyey lianna xadiidkaasuu qaatayo aroorta hore shaqaystaa aroorta hore ayuu shaqaystaa ilahay waa u barakeeyey marka wakadalika fi tacliim wayanbagii haboon an yuxaafida inuu xifdiyo oo ku dadaalo calaa qira'ati maxfuudihi wixii uu xifdiyey matnigii uu xifdiyey mutuunta uu xifdiyey qur-aanka uu xifdiyey had iyo goor inuu ku celceliyo o aqriyo wa an laa yu binawbatihi hayra yani nawbada uu sheekha uu leeyahay uu ku dul aqrinayo inuusan qof kale uusan u doorin yani maala isagaa iskale haddaynu aqriyo inuustafadal adi kaale ri kakale usa ku dhihi maxaa yeelay faina aliithaara bilqurabi makruuh iithaarka iyo doolidda qurabta ilaahay loogu dhawaanayo waxyaalaha ilahay loogu dhawaanayo waa makruuh lama ogola adduunyada laysu ifaariya adduunyada si ninkaa doonto oo wax wanaagsan adduunyada ah, isaga u doorbid waa iihaarkaasi waa maxmuud laakiin aliithaar bilqurab la salaadoo kale safka horeo kale safka horeo kale mujaamala ma jirto alla kaale tafadal hadii soo dhawo maleh maaha kuraasyada iyo meelaha kale shaah lagu cabaaha laakiin sabka hore waa meel lagu tartamayo shaaricubaa taa sooma garan marka qurabka ilaahay loogu dhawaanayo jamcu maa yutaqarabu bihi iiaarkeedu waa makruh bikhilaaf liiaari bixuduud nafsi sheekhabayriba bikhilaafi liiaar iiaarka iyo horidda aad qofka u horeyso aad yani dooreyso bixuduud nufuus nafta xuduudteeda maakal iyo mashrab iyo maakal iyo markab iyo waxaasoo dhan waa iaaraysaa walaalkaabaad hormarinaysa fainahu maxbuub arrintaa iyada ah waa maxbuub oo waa loo baahan yahay fain ra-a shaykhu lmaslaxata fi liihaari fi bacdi lawqaati limacnan sharciyin faashaara calayhi bidalika imtaala amra haddii sheekhu uu arko fain raa shaykhu lmaslaxa maslaxa haddii uu arko fi ihaari fi liihaar inuu isagu qof kale doorbido sheekhu wuxuu arkay ninkaas in la horreysiyo adi dowrka isagu male laakiin wuxuu sheekhu arkay in isaga in lasoo horreysiyo halka la keeno ama waqtigiisa uu qaato ama arrinuu sheekhu ninkan ardaygu cudurdaar u sheegtay meeluu ku degdegayo taas haddii ay jirto fii bacdi alawqaati limacnan sharciyin macna sharciya jaritaas ay jirto fa ashaara caleyhi bidalik imtadala amra imtadala amra shay wailaa ma ogola marna yuusan ogolaanin in nowbadii uu isagu lahaa iyo waktigii uu isagu lahaa qof kale uu u siiyo wa mima calayhi wayataakadu alwasiyatu bihi waana waajib istixbaab ma aha waxaa ku waajibaya oo in laysku dardaarmana mu-akad ah oo la takiidinaya anlaa yaxsuda axada min rufqatihi axad oo rufaqadiisa ka mida oo dhalinyaradaas wax la baranaysa ma asxaabtiisa wax la baranaysa inuusan xasdin aw ayrihm ama eyrkoodaba calaa fadiilatin inuusan ku xasdin rasaqahu llahu lkariimu iyaaha allihii kariimka ahaa uu siiyey fadli dheeraadu qof siiyey yuunan ku xasdin xasdigu macnihiisu waa inuusan jeclaysanin in ilaahay ka zuuliya nicmadaas wa an laa yucjaba bimaa xasalahu isaga naftirkiisa inuusan la yaab inuunan la weynaanin waxa uu haysto una cujbi uusan ku dhicin una isla weynaanin waxbaa naqaanaa waqad qadamna idaaxa hada fi aadaabi sheikhi baan horay baa inoogu soo hormartay buu leey wa ariiquhu fi nafyi lcujbi cujbiga seebaad ku nafyi kartaa waad ku daaweyn kartaa waa cudur qof kasta ku dhici kare cujbiga waxaad ku daaweyn kartaa buu yidhi an wuxuu ku daaweyn karaa ardaygu an yudakira nafsahu anahu lam yuxasil ma xasala bxawlihi wa quwatihi wainama huwa fadl min allahi tacala falaa ynbagii an yucjaba bishayin lam yakhtarichu bal awdacahu allahu tacala fiih fariidnimadan iyo khayrkan iyo fahmigan iyo waxaan uu helay waxaa wanaagsan inuu nafsiisa an dakara nafsahu anahu lam yaxal lam yuxasil inuusan taxsiilinin una baranin maa xasala waxa uu bartay bixawlihi wa quwatii xawlkiisa iyo awoodiisa xiladiisa iyo awoodiisa midna wainamaa in kale maahe huwa fadlu min allah fadli ilaahay siiye wey fadlu min allahi tacaala falaa yanbagii marka ma haboona an yucjaba bishayin inuu shay la yaabo oo la weynaato lam yakhtarichu isagu uusan abuurin uusan isagu samaynin bal huwa bal awdacahu llahu fiihi ilaahay baa siiyey oo ku wehleeyay oo qalbigiisa ku shubay marka muxuusuu isula yaabaa laa xawla walaa quwata ila billah aysan waxla weyn la noqonin daaiman fadliga waa inuu ilahay celiyo marka cujbiga fi kulli shay ama cilmi ha noqdo ama camal saalix ha noqdo waa muhlik waxaa laga yaaba baa layidhi aaca min aaacaat qofka inay ilaahay ka fogeyso baynamaa macsiya min almacaasi inay qofka ilahay u dhaweyso min kalaam alimaam ibn qayim aljawsiya raximah llah waan umalaynaya iyo dadkii hore saalixiinta ruba macsiyatin awrahat qurba wa ruba taacatin awrahat bucda aw shay min hada alqabiil waa maxay baan leeyahy qofku taaco la imanaya cibaado wanaagsan buu la imanayaa shaydaankii baa u imanaya cujbi baa ku dhacaya rabbigubuuba kumana sheeganaya waa fiicnaya anigu dadku ma wanaagsan soo ima aragtid naftiisu hoosta ka leeyahy soo maaragti u wanaagsanahay fariid baan ahay marka kaasoo kale ilaahay subxaanahu watacaala waa ka dhacayaayo yasqudu min cayni illaahi faa-iida male walaa yastafiidu min camalihi bishay ah, marka waa aaco laakiin maxay maxay dhaxalsiisay fogaano ilahay ka fogaaday macsiyadana waa maxay qofa muslima dambi buu ku dhacay inkisaar bay ku riday waa uu maaragtay khaduuc iyo khajal rabbiga uu ka xishooday waa ooyey waa maaragtay isbahimbahiye tawaaduc markuu dadka arko maanigaasa hadda hortooda istaagi kara maana wa hadday dadkani ogaan lahaayeen kabay la hoostuusaa ka ilaahay agtiisa muxuu ka gaari darajo fog cind allahi tacala buu ku gaari marka cujbiga saasaa lagu nafiyaa inaad ogaato khayr haddaad samayso awoodaada ma aha xum hataa dad ka fogaatana xiiladaada ma aha wa ariiqatu nafyi lxasadi ariiquhu fii nafyi lxasad xasadkana see lagu nafiya أn yclma أna xikmaة اllahi tacalى اqtadت jacla hadihi اlfadila fi hada faynbغi an la yctarid عlayha wla ykraha xikmatan araadaha اllahu tacalى wlam ykraha wاllah aclam xasadka see lagu nafinaya sawaء kana fi majaal اlcilmi aw majaal اlmuslimiin caamatan inuu ogaado an yaclama inuu ogaado ana xikmaة اllah xikmada ilahi subxaanaه wa tacala اqtadat waxay yani goyse subxaanahu watacala xikmadiisu jacala hadihi lfadiila fi hada fadligan iyo dheeraadkan in meesha ninkan uu yeesho ayaa ilaahay xikmadiisa ku jirta fayanbaqii marka waxaa haboon anlaa yactarid caley ma rabbigii buu ictiraadaya ma ilaahay buu subxaanahu watacaala ka hortegaya ma rabbigii buu la doodaya falaa yanbaqii inuu rabbigii la doodo oo rabbiga u ictiraado oo ilahay kasoo horjeedsada ma ah walaa yakrah yuusan ka rahin xikmatan araadaha allahu tacaala ilaahay uu doonay walam yakraha yuusan ilaahay una karhin yuusan isagu karhin maxaan u karhaya maaan maxaan u kahanayaa fadligan iyo khayrkan ilaahay qofkan siiyey wuxuu ilaahay siiyey u siiyey waa xikma uu ogyahay anigu shaydaanka hadduu yidha adaa u habboona waxaan leeyahay maya been baad sheegtay rabbigiina abuuray ayaa xikmadan iyo fadligan iyo dheeraadkan qofkan siiyey isagoon u fiirinin qabiil isagoon u fiirinin maal isagoon u fiirinin waxba ayuu siiyey kama ilaahay subxaanahu watacaala nin la iska lido ilaahay fadilay kan baa taagtaan ilaahay hoos u dhigay allahu tacaala lahu xikma waa sidii ku dhacday reer quraysh markii ay nebi maxamed sala alla alayh wasalam ku dhaheen waaba ku aqbali lahayn waana ku raaci lahayn kuwa kan xunxunka ahe ardaasha ahe aan qabiilka lahayn ee ducafada ah majliskaaga ka eri anagu anagoo sharaftaas leh oo qiimahaas leh ma soo ag fadhiisan karo haddaad doonaysa inaan ku dhegaysano ma jecelsha maxamed inaan ku dhegaysano haa nimanka kan ee aan qabiilka lahayneen wax alle waxay yihiin meesha ka yimaadeen la aqoonin annagoo reer bani fulana ma ag fadhiisan karneen bal iyago horta majliskaaga ka eri haddaad ka erido annagu waa kula fadhiisanayn waxaa la yidhi nabigu sala allahu caleyh wasalam xirsigiisa iyo dadaalkiisa uu iyaga la doonayay inay hanuunaan oo dee nebigu waa bashar dadkana wuxuu arkaa waa ru-asaa dadku ise iyagay raacsan yihiin iyagoo hadday islaamaan dad kale waa islaamayaan waxoogay arrintaas baa qalbigiisa wax nabiga caleyhi salaatu wasalaam qalbigiisa wax kusoo duuleeno wuxuu isiri nimankan u cudurdaaro bilaal iyo ma garanaysaa sohayb iyo ragga iska masaakiinta ahaa meelahooda wadamadooda qabiil waa kuleeyahin lakiin meesha lagama yaqaan waaa waxay yihiin ma garanayo ma garatay kolka nabiga waxaa leeyahay xadatha nafsahu maa shaa allahu an yuxadit qalbigiisa waxbaa soo galay marka intii uuna nabigu fulinin baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan soo dejiyay walaa tatrud aladiina yadcuuna rabbahum bilgadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha maa calayka min xisaabihim min shay wamaa min xisaabika calayhim min shay fatatrudahum fatakuuna he min alaalimiin ha erin baa layii kuwa haddaad erido adiga moxamed aalimiintaad kamid noqon aalimiintaad ka noqon arrintaas awgeed baana fidnayn fitna baanu ka yeelay buu yii inay dhahaan haulaai mana allahu calayhim min baynina alaysa allahu biaclama bishaakiriin marka waa xikmad ilaahay ogyahay ciduu doono inuu siiyo islaamkii iyo saxaabadii saxaabanimadii ilaahay bilaal alxabashi suhayb arruumi siiyey abu aalib oo nebiga adeerkii ahaa weliba aada u jeclaha ma aha abulahab midxun u ahaa kaas waaba la caaybo qur-aanka lagu caygo aragteen laakiin abu aalib adeer wuxuu ahaa weliba nabiga aad iyo aad iyo aad u jecel oo shicirkiisa waa saxiixbuhaari waa ku akrideen kad an yuslim waabaad yaabaysa waabyadu yustasqa lhamaamu biwajhihi ahimaalu lyataama cismatu lilaramili nebigu ammaanaya ammaantaasu ammaan u leeyahay wejigiisaba lagu roob dalbaaba oo nebi maxamed wejigiisa ay roob kusoo da-aa bisababi <laughs> ninkaas oo saasoo saa nebiga u jecel ilahay islam ma siin inaka laa tahdii man axbabta walakin allah yahdi man yashaa raggaas oon qabiil lahayn waxba lahayn ilaahay islaamkii iyo suxbadii iyo wuxuu darajaadkooda gaarsiiyey meeshuu gaarsiiyey falilaahi xikma sidaas oo kale ninkuu doono ilaahay fadli dheeraada siinaya xasadku marka saasuu ku baaba'aya wallahu tacala aclam subxaanaka allahuma wabixamdika nashhadu an laa ilaha ila ant nastaqfiruka wanatuub